صحابته أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك وحدثني يحيى بأيور عن مالك بكور عن ابن شهاب الزهري عن أبي إدريس الخولاني مقعيس وحليل عائذ الله ابن عبد الله الخولاني خولان وقبائل عربت قبيل كمذا ويان وحوض شيء النبي أونول عليه الصلاة والسلام welibaatan waxaa la yidhaha maalinkii xuneyn dagaalkii xunayn maalinkaasuu dhashay laakiin haddana saxaabi maaho dee nebiga muna arag sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ahaa caalim shaam bacda abidardaa wa qaadi dimashq ayuu ahaa walidaalika markaas waxaa weeyaan makxuul oo markaa caalimkii reer shaam wuxuu yidhi maa ra-aytu aclama minhu nin kaba caalimsan anuu maana arag buu yidhi ninka loo yaqaano abidriis alkhawlaani wuxuu dhintay sideetan markay jidaan nabiga sala allahu alayh wasalam waqtigu abuu xaniifa dhashayba isaguna dhintay can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaale wuxuu ihi man tawada-a qofka weysaysta markaas waxaa weeyaan weyse weysaysta ama inuu weysaysta doonayaa falyastanfir sanka markuu biyaha geliyo fiif ha iska soo yidhaaho waman istadmara qofka dhagax kuisinjaysanna falyuutir ha witriyo oo tiro isdheer saddex shan saasoo kale wa qaala yaxyaa wuxuu yidhi samictu maalikan maalik baa malla yaquul isagoo le waa raawigii kitaabka ka warramay imaam maalik yaxyaa binu yaxya alleyfi ninka la odhan jiray weeyaan <clears throat> wuxuu yidhi samictu waan maqlay maalikan imaam maalig oo yaquul le fi rajul ninka yatamadmadu luqluqanaya wayastanfiru sandaahirsanaya min garfatin waaxidin hal qaadasho keliya inahu laa ba'sa bidaalika arrintaa wax dhibihi kuma sugno wuxuu leeyahay macnaa haddii hal intaad saa u camtoobato qeybna aad markaa ku sandaahirsato qeybna aad ku luqluqato hal kaf keliya dhib male saa darteed waa laba qaybooduno qayb markaas waxaa weeya markaa saa usoo qaadato kadib markaa aad qeyb ku luqluqato qeybna aad ku sandaahirsato haddana mar labaad soo qaadato haddana mar saddexaad saddexdii qayboodba intaasaad ku dhammaynaysaa laakiin oo dee haddii aad kala qaadqaado sankiina saddex jeer buu baahan afkiina saddex jeer intaa laakiin wax u dhexeeya oo jiro oo dee mid marnoo hal mar oo sandhaahirsiiyo hal mar ka dhigi kartaa وحدثني ويورم يحيى عن مالك وكورم أنه مالك بلغه حسو قاري حديثك عن أن عبد الرحمن حديثك أسل كيس وحوى مرسل لكن imaamu muslim baa saxiixiisa ku itisaaliyey sida imaamu suyuud iyo keyrka ay sheegeen annahu balaqa waxa soo gaadhay ana cabdiraxmaan bin abi bakri ninka loo yaqaano cabdiraxmaan bin abi bakri asidiiq weeyaan waa caaisho markaas waxaa weeyaan walaalkeed weeyaan eh, qad dakhala wuxuu u soo galay calaa caaishata radia allahu tacaala canha zawji nabiy nabiga xaaskiisii ay sala allahu calay wasalam yowma maanta maalinkuu dhintay saacad bin abi waqaas fadacaa wuxuu u soo qaaday biwaduu'in weysuu soo qaaday faqaalat lahu caaishatu baa ku tidhi yaa cabduraxmaanow asbiqi lwuduu'a yaa cabdiraxmaan cabdiraxmaanow asbiqi lwuduu'a weysada ku xeeldheedhow fa innii samictu rasuulallaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaah baa maqlay yaquulu isagoo leh weylun hoog baa u sugnaaday lilacqaabi cidhbo min annaari naarta xaggeeda waalatii laa yanaaluhalmaa biyuhu kuwa ayna gaarin weeyaan waaya imaam muslim baa soo saaray fii kitaabi dahaara marka waxaa weeyaan waxaa laga qaadanayaa marka biyaha inay waxaa weeyaan jidhka la wada gaadhsiiyo inay waajib tahay laakiin haddii maalan aad markaad weysadii aad dhammaysa haddaad meel bannaan aad aragto aada aragtay cirbahaagii weysada maad soo wada celin wisa yarunbaad maydhi meeshaa yarunbaad maydhi waxadaanii yaxyaa baa ii warramay can maalik buu ka warramay can yaxyaa binu muxamed binu dhaxlaaa waa yaxyaa binu muxamed binu dhaxlaaa almadani ataymi ibnu xibbaan baa ku sheegay fii hiqaati taabiciin oo markaas ragooga fiqaaduu ka mid ahaa can cuhmaan bin cabdiraxmaan buu ka warramay bin cuhmaan ataymiyi almadani isaguna waa hiqa dabaqada shanaad buu ka mid yahay أن أباه آبه وعبد الرحمن با حدثه أشيكي أنه يسو سمع إنه مغلى عمر بن الخطاب يتوضأ يسوغ ويسيسنية بالماء بيكو ويسيسنية ولما لما تحت إزاره قلت قيسه هوستيسا مرخا ويسنني واتي اللغوي قاهيد oo asalka weysada luuqada carabiga mayri oo dhan baa loo yaqaanaa mayri oo dhan baa loo yaqaanaa marka waxay ka dhigan tahay marka uu soo isinjeyso ama markaas waxaa weeyaan inuu isinjeyso uu doonayo markuu isinjeyso inta fardiga hayrihiisana uu qoyn jiray wuxuuna u qoyn jiray markaa hadhow shakiga iyo waswaasku waxaa laga yaabaa inuu qoyaan yar hadduu dareemo uu yisinaaatolama wax danbaa yimid si uuna waswaaska u dareemin uu yidhaa hadha waa qoyaankii biyaha isku daadiseen farjiga haerihiisa markaa in biyo lagu shubo baa fiican sida cumar bnkhadaab uu samayn jiray radiallahu canhu arda waaya qaala yaxyaa wuxuu ihi su baa la weydiiyey can nin oo tawada-a weysaystay fa nasiya markaa iloobay fa qasala wajahu wejigiisa maydhay qabla an yatamadamada intuuna luqluqanba ka hor oo qasala bidacayhi labadiisii dhudhun buu maydhay qabla an yaqsila wajhahu intuuna madax wejigiisii maydhin isagoon wejigii maydhin buu markaas waxa weeyaan maydhay xubnihiisii markaas qacmihii faqaala wuxuu ihi ama aladii ka gasala wajhahu wejigiisa maydhay qabla an yatamadmada intuuna luqluqan ka hor falyumadmid ha luqluqdan walaa yucid qasla wajhi wejigiisa maydhigiisana soo celi maayo واما الذي كغسل ميري ذراعيه لبديسا ددن اما لبديسا قعمود قبل وجهه وجهيسا كور فليغسلها مير وجهه وجهيسا ثم ليعد سو علي غسل ذراعيه لبديسا قعمود ميريغودا حتى يكون الله هذا غسلهما ميري غسلهما ميريتان كودا بعد وجه وجهك كدب لا يهادان ميريتانكوغو إذا كان ذلك أرنتاس مركو يهي في مكانه ميشيسا ama idaa kaana markuu yahay daalika kaasi fii makaanihi meeshuu ku weysaystay aw bixadrati daalika meeshaa meel ku dhow ayib qaala yaxyaa wuxuu ihi wasiila maalik baa la weydiiyey can rajul nin oo nasiya iloobay an yatamadmada inuu luqluqdo wayastanfira uu markaas waxaa eh, sandaahirsado xataa sallaa ilaa uu tukadayba qaala wuxuu ihi laysa calayhi dushiisa maaha yuciida inuu soo celiyo salaatahu salaadiisa waliyumad mid ha luqluqdo wayastanfir hana sandaahirsado maa yastaqbilu wixii soo socda in kaana hadduu yahay yuriidu kii doonaya yusalliya inuu tukado oo salaada hadduu inuu sii wada urrado qaybtooda ha dhan hawl luqluqdo ha sandaahirsado masalada dhegta u dhiga marka waa mas'alo aad markaas waxa weeyaan u adag mas'aladan waxay xidhiidh la leedahay tartiibta sideedaba markaas salaadu ma waajibba mise waa sunna mawaajibba mise waa sunna arrintaas marka xiriir la leedahay ee waxaan u jeedaa tartiibta weysada tartiibtuna laba loo qaybiyaa qaybi waa si guud oo wejiga qacmaha madaxa lugaha waa sidaa guud qaybina waa tafsiili oo ijmaali maahe waa wejiga qacanta midig qacanta bidix madaxa lugta midig lugta bidix oo qaybta ijmaaligii waa si guud qaybta tafsiiligiina waa bidix iyo markaas waxa weeyaan allahuma mustacaan ee midig in la kala horreysiiyo kale tartiibta mid inay waajib tahay layskuma diidano oo waa maxay waata markaas waxaa weeyaan in la horreysiiyo wejiga qacmaha iyo markaas waxaa weeyaan madaxa lugaha sidaa in laysku xijisiiyo oo dee sida aayadda qur ka cabirta weeye yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati fansiluu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين marka si guud bay aayadda u sheegtay marka tartiibtii tartiibtaasi marka ma waajiba mise waa sunne taas waa mid cinda almaalikiyati iyo cinda alxanafiyati arintaasi marka waa sunna weeyaan oo maalikiyada iyo xanafiyadu waxay qabaan tartiibtu sideedaba waa sunnabay qabaan oo markaas waxaa weeyaan waa iska waajib maahay qabaan amaa shaaficiyadu way ka dugan yihiin oo waxay leeyihiin waa waajib bay leeyihiin tartiibta guud saa darteed baa tartiibta acdaada in la kala waxaa weeyaan la tartiibiyo xubnaha maydhitaankooda waa markaa waxa weeyaan maalikiyada iyo xanafiyada qaba inay si guud iyo si tafsiiliya labadaba ay sunno tahay amaa shaaficiyada way ka dugan yihiin masaladaas waxay leeyihiin waxa weeyaan waa waajib bay aaminsan yihiin tartiibta guud ee wejiga gacmahasaas saasoo kale haddaba meeshaas sida xooga badan ee raajixa tartiibta si guud waa waajib oo ah wejiga haddana qacmaha haddana madaxa haddana lugaha sidaas waa waajib laakiin sida tafsiiligaoo midigta iyo biixda la kala horqaysiiyaa taas iyadu markaas waxaa weeyaan waxaa u xoog badan inay sunno tahay oo haddii markaas waxaa weeyaan laga tago ama kasa looga tago ama sahwa looga tago inaan loo soo celina weysadii haddaba haddii marka arrintaasna waxaa weeyaan waxay leeyihiin culimmadu markaas waxaa weeyaan wax khilaafa oon ku ognahay ibnu qudaama fi lmuqni wuxuu leeyahay wax khilaafa oon ku ognahay arrintaas in midigiiyo bidix la kala horreysiiyey inay sunno tagna waajib ahayn ma jirtuu leeyahy wax khilaaf oon ku ognahay mujaladka koobaad safxada boqol iyo siddeetan iyo sagaal buu ku sheegay raximahullahu tacaala tartiibta markaas waxaa weeyaan imaamu shaafici raximahullahu tacaala iyo markaas waxaa weeyaan eh, imaamu markaas waxaa weeyaan axmed waxay qabaan marka tartiibtan marka waxa weeyaan tafsiiliga ah sideedaba marka iyo ta ijmaaliga ah. labaduba waxa weeyaan waa waajib ay riwaayaadka barkood qabaan riwaayaadka barkoodna waa sunnay qabaan laakiin mas'alada marka la isku duuduubo xogo markaas waxa weeyaan taa ijmaaliga anna waajibka loo badan yahay ilaa man shadda mooyaane tan tafsiiliga midig iyo bidixna waajib ma aha sidaas weeyaan ee midda kale xaggaas marka waxa weeyaan waxa kala bedelan qiraa'aadka markaas oo waarjulakum iyo waarjulikum laantoo la fadxiyo laantoo la kasriyo laba macnoo kala duwan bay dhalin haddii waxaweya la kordhabiyo haddii la hoos dhigo marka taasna aayadda nagu soo socota markaynu gaadhno baynu ka hadli doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waay <clears throat> qaalaya marka xagga sandaahirsiga marka mawaajiba waajib mise waa haddii waajib aan nidhaahno imaam maalik madhabku ma qaba in markaas waxa weeyaan waajibiya waa sunnuu qabaa waana sida imaamu shaaficina u qaba madhabka laakiin ah. xanaabilada waxay qabaan waa waajib bay qabaan sandaahirsigu haddii marka waa waajib la yidhaha qasab salaada waa soo celin leanna lama weysaysan bay ka dhigan tahay dee dhiman hadii laakiin sidan uu sheekhu ku wada waa sunna la yidhaaho dee lama soo celinaya ka dhigan tahay qaybta dambe loo sii waxaan marka taasina waxay asal ku leedahay sandaahid isku waajib ama sunna warqaajixna waa waajib laana amar nabigu ku bixiyay sallallahu alayhi wasallam waxa weeyaan ficilna uga suwanta uu daayay waaye allahumma sallallahu alayhi tuqlam باب وضوء النائم نك وردويسي سباب اذا قام الى الصلاه صلاه مرخو kaco ninka macna halkan wuxuu ka wuxuu tarjumada u daliishanaya sideedaba inay markaa waxaa weeyaan weysadu ay hurdadu ay weysada jebiso taas buu u daliishanayaa marka tarjamada وحدثني يحيى أي ورمي عن مالك وكورا عن أبي الزناد مقعيس أبي الزناد وحليدا عبد الله بن الذكوان بليدا عن الأعرج والله انقرى وانا نسوي مقعيس عبد الرحمن هرمز بوها عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري إذا استيقظ أحدكم يتكمركم كسوة توصل من نومي هرددي صورة فليغسل هم يريد وقعنتيس qabla an yudkhilahaa intuuna gelin fii waduu'ihi weelkiisa waduu haddii wowga la fadhigo waa markaas waxaa weeyaan weelka laftiisa haddii waduu la yidhaaho la godanna waa waxa lagu weysaysanayo magacuu yahay isman limaa yutawada'u bihi fa ina axadakum idinka idinka mida laa yadri ma ogeyna baatad yaduhu hoyatay meelay barday qacantiisu ma ogeyn waaye xadiidkii bukhaariiyo muslimna way soo saareen alimaam markaas waxaa weye ibnu khuseymi iyo daaraquni waxay kordhiyeen eena baatad yaduhu minhu ay min jasadii jirhkiisa meela bariday ma oga markaas laakiin labadan kaf mayritaankoogu marka amarkani inaad weelka markaas waxaa weyaan markaa aada soo toosto aad markaa weelka aada qacanta intaada gelin aada maydho ma waajibbaa qacma may waajib ma eh, sida waxaa weeye mas'aladana khilaaf kuma jirana waajib waayo waxaa weeyaan taas waxaa laga qaadanaya sideedaba waajib inayna ahayn waa sida aimadu ay u badan yihiin walow riwaayo imaam axmed laga warramay hata ha noqoto waa waajib riwaayaadka barkood wuxuu qabaa imaam axmed waa waajib buu qabaa liana alamru yaqtadi lwujuub buu qabaa laakiin sida cadaai imaamu maalig iyo awsaaci iyo shaafici iyo isxaaq iyo xanafiyadu ay qabaan waajib ma ahaa waayo waxaa la isku waafaqsan yahay haddii qacantiisa uu geliyo markaas waxa weeyaan biyaha dhexdooda isagoo weli maydhin dee nijaasma biyihima nijaasoobayaan haddayna nijaas ahayna dee wixii aan nijaaso ahayn ama mayl guud oo waajib aha inoon sharciguna waajibin waajib maaha waa iska sunno weeyaan aan ka soconno waxadaanii maalik baa ii warramay can zayd binu aslam buu ka warramay zayd binu aslam waxa weeyaan waa mufasir buu ahaa aimada mufasiriintu ka mid ah kitaab dhan oo tafsiirana wuuba leeyahayba ana cumar bn khadaab radi allahu canhu ardaha qaala wuxuu yidhi idaa naama axadukum midkiin markuu seexdo mutajican isagoo jiibsanaya wuxuu ka saarayaa hadii markaa waxaa weeyaan fadhiga uu ku yargam iyo howlahaas oo kale falyatawadda ha weysaysto marka xaggaas baa waxaa laga qaadanayaa in weysadu ay markaas waxaa weeyaan hurdadu ay weysada jebiso وايه مسألة waxaa si fiican uga sii hadlay imaam al-Ayni kitaabkiisa Cumdatul Qaariga fi sharh al-Bukhari fi sahih al-Bukhari aad buu uga hadlay weysada mas'ala khilaafiye weeye mas'alada sideedaba weysada hurdadu markaas waxa weeyaan in qofku markuu seexdo uu weysaysanayo la isku haysto laakiin waxa la isku haystaa waxa wax jabinayo waa maxay ma hurdada lafteeda mise waxa asalba loo og waxa mujarqaba qofka haduu seexdayna wax ka soo baxayaan mise waxa weeyaan waa tacabudi oo cilada lama garanayo weysada maxaa keenaya waa la isku haystaa qolo waxay qabaan sideeda weysada waxa ma jibiso hulgad waxa ma jibiso mutlaqan waxa ma jibisay qabaan culimada qaybo kamid ah waxay qabaan maya mutlaqan wax bay jibisaa culimada qaybo kamid ah waxay idhaaheen waan kala qaadaynaa oo hurdada haddii uu qofku qumaati u gam'ay oo caqligiisu uu zuulo jabeyna saa qabaan hadduu caqligiisuuna zuulin laakiin wuu indhaha isku wad qabto waxna uu kala ogyahay yahay ma jebeynaysaa qabaan culimada qaybo ka midna waxay idhaaheen hurdadu wax ma jebise oo xadath ma ahe laakiin madinatu lxadath weeya oo xadath baa laga malaysanayaa xadiid daciifana misladau ku soo aroorayo alcaynaani wiikaau sahi labada indhood waa dabada xadhigeeda haddii labada indhood marka ay seexdaan dee dabadii waa furanaysa marka xadiidkaasina wuxuu dacfa ku yar sugnaada laakiin wuu ku soo aroray marka macnaheedu isku soo duuduub hurdadu wax ma jabisa laakiin waa meeshii xadadka laga malaysanayay oo kulli markaas waxa weeyaan waa suuragal wax ka yimaadaan وحدثني مالك بن ورمي عن زيد بن أصل مكور بأن تفسير هذه الآية من علماء تفسير بكمدها الليلة آية تفسير كذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم mayda bal horta waxa weeyaan wajiyaashiin waidiyakum qacmiina ila almaraafiqi waa maca almaraafiqi ilaa macnaa maciyo weeyaan waayo maciyo haddaan nidhaan waxay keensanaysaa in jiqilooyinka laftoodu ay waajibka ku jiraanoo in la maydha ay waajib tahay laakiin haddii maciyo maaha la yidhaho maca almaraafiqi maaha ila almaraafiqi jiqilooyinka gaadhsiiyan baa laga wadaa haddii la yidhaaho jiqilooyinku wixii kasoo sokeeya noqon jiqilooyinku waajibka ma soo gelayaan wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxiina wa arjulakum iyo markaas waxa weeyaan lugihiina ilal kacbayni kuraamaha laga gaadho macal kacbayni tana maciyo weeyaan أن ذلك أرنتها سبوي لزيد بن أسلم إذا قمتم مركا كسو كعدين ويام من المضاجع جيفك آية تفسير غيرها سياسة قبار جيفك مركا كسو كعدين يعني أنه مفضل مركا كسو كعدين قال يحيى وحوري قال مالك ما مالك وحوري الأمر أمرك عندنا أكتيدا ونقول ونugu badin doona hadalkaas alamru amarku cindana agtayada anahu laa yatawadau qofku ma weysaysanayo min rucaafin sanka oo gorgo kama weysaysanayo walaa min damin dhiig hadduu jidhkiisa ka soo baxo wax ay sanaanna kama weysaysanayo walaa min qayxin malaxna kama weysaysanayo yasiilu kasoo baxdo kasoo dareertay min aljasadi jirka walaa yatawadau ka weysaysan maayo ilaa min xadain xadad mooyaane xadadkaasoo yakhruju kasoo baxaya min dakarin xubinka taranka aw duburin xagga dabada aw nawmin ama hurdoon baa laga weysaysan buyi الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى الإمام ناصر الدين عمر بن آه عبد الله بن عمر البيضاوي باوحو قضاء مرخص حويا سيده ay mas'aladaas ijmaacdu soo naqliyaa in markaas waxa mas'aladii horeen hadda soo maraynay ee ahayd in markaa hurdada mar qof ka soo kaca inuu weysaysanayo ijmaac buu soo naqliyaa meeshan marka imaamu maalik raximahullahu tacaala wuxuu qabaa in markaa ayna waxba markaas waxaa qofkii ayna markaa eh, hadii uu dhiig jirkiisa ka yimaado ama songoro kale ama malax oo kale waxyaalaha noocaas inaan laga weysaysanayn buu qabaa imaam waa sidaas waana sida imaamu shaafici uu qaba raximahullahu tacaala waana sida xanafiyaduna ay qabaan weeyaan abu xaniifa laakiin wuxuu qabaa farqiga oo dhexeeya hadda haddaan idhaahno shaaficiyo iyo shaafici shaafici baa sidan qaba haddaan idhaahno waa siduu madhabku qabo laakiin shaaficiyan qabta haddaan sidan idhaahno way ka dugan yihiin baa laga yaaba marka mar walba isma kaba laazimaysa inay iswaafaqaan madhabkii iyo markaas waxaa weeyaan iyo asxaabtiisu ah. de waxaa weya la yidhaha laazima almadhabi laysa bimadhabin hadaad madhabka haysata kama dhalanaysa qowlkasta inaad ku waafaqdo kama dhalanaysa madhabka adoo haysta baad masaa'ilka qaar kaga dugnaan kartaa dhib male aan ka socono abu xaniifa marka iyo abu yuusuf iyo maxamed ibn xasan shaybani iyo imaamu axmed iyo isxaaq ibraahim raahway waxay qabaan inta kale waa sax oo laga weysiisamay laakiin dhiigga hadii halka waxay kaa galaan oo dhiig balaa ka soo baxo weysada ka jabtay qabaan abu xaniifa imaamu axmed iyo isxaaq iyo rag lamida laga xoog badan laakiin sida madhabka imaamu shaafici iyo maalig iyo qab xoog badan aan ka socono waaye mudakhala jirka wixii ka soo masaladaasna waxay aad meel fog ay waxay salka ku haysaa dhiigu manijaas waa mise ma dhiigan manijaas waa mise ay salka ku haysaa masaladaasna waa masala khilaafiya walow jumhuurtu ha qabaan loo badan yahay waa nijaasa ha haddii ay nijaasata ilaan qaymada afartaa ka mid ah marka weyaan la yidhaaha dee waxaa waa in laga weysiisto bay taasna waxaa jawaabteed waxaa weeyaan shay kasta oo nijaasa laga weysiisto leanna waxaa weeyaan haddii halkaasoo de nijaasa ay kaa martadee dee waxaa weeyaan intaan baa adoo weyse qaba haddii nijaasa xaggan waxaa weyaan kaagaga duusho dee intaan baad maydi lakin waad weyse qabtaa saas weeyaan biljumla ad isku soo duudu markaa mas'alada marka waxa weeyaan calow qowlad raajixi waxa weeyaan waa eh, dhiigu waxa weeyaan waxa jabiyo wala waxay ku qaydeen dhiig farabadan badan waa inuu yahay ku qaydeen iyaga laftoodu aad fara waa inuu yahay ku qaydeen iskiyaas waa wuxuu yidhi allahuma stacaan haddaba hurdadan laga weysaysanayo taxdiidkeedu intee laagta masle khilaafiya ilaa sideed madhab ama sagaal madhab baa ku jira hurdadu nooca ay tahay waa la laysku hayaa laakiin sida ugu qaajaxsan hadda waqtiga naga dhici matalkan madaahibtaasi sida ugu xoog badan waxaa weeyaan hurdada qofku uu gamco markaas waxaa weeyaan caqligiisa uu zuulo ee uuna kala garasho lahayn weeyaan nooc doon si doon ha u seexdo markaas وحدثني يحيى ويورني عن مال بكور عن نافع مولى بن عمر أن ابن عمر عبد الله بن عمر كان وحي ينام كيسا جالسا فدغا ثم لا ثم يصلي وتكن جري ولا يتوضا وما ويسيسن جري مركاس وسي مدبك قبسنا شافعيده باب الطهور للوضوء دمدبك وحو قبان waxa weeye waa la kala qaadi bay qabaan hurdadu haduu fadhiga qofku ku seexday isagoo mutarabbica waxa weeye waa in doona ha seexday way helaan ama wuxuu ku tiirsan yahay waxaan hadii laga hoos qaadi lahaa u dhacayo weysadiis waa jirtayda baabu dahuuri waxa weeyaan dahaaradii uu baab yahay lilwuduu'i weysada u marka xagga dahuuri iyo duhuur labadu way banaantay midkii la yidhaahana waa sax xadathanii yaxyaa baa ii warramay oo lilwuduu'i halkaasi bimacnaa baabu dahuuri biyihii wuu baab yahay oo lilwaduu'i weysada u sugnaaday xadaanii yaxyaa bay warramay can maali buu ka warramay can safwaan binu sulaym safwaan binu sulaym binu abuu cabdullaahi baa kuyadiisa la yidhaha safaanka almadani azuhri waa hiqa waana taabici mufti buna ahaa boqol iyo soddon iyo labo markii jir nabigu ahayd buu dhintay isagoo toddobaatan iyo laba jir ah can saciid binu salamata almakhzuumiy min aali bani lasraq ree bani lasraq buu ka mid yahay المغيرة بن أبي بردة وهو يسوى مغيرها من بني عبد الدار مكمد يهي بن عبد الدار أنه يسوى أخبره ورحمه أنه سمع عنه مغلي أبا هريرة ويقول لجاء رجل من بايم إلى رسول الله أبو يمي صلى الله عليه وسلم فقال وحيري يا رسول الله رسولك إلا إنا نركب البحر أنه بدان فولنا وايه badan gaayid ka dhigana wanaxmil macanaa macyagaan qaadanaa aqal qaliila wax yar oo meelmaayo biyaa fain tawada'naa haddaanu ku weysaysana bihi intaa yar cadishnaa waanu oomaynaa afanatawada'u ma ku weysaysanaa bihi biyaha badda faqaala rasulla wuxu uhi sal allahu alay slam huwa isagoo tahuuru waa kow daahirka yahay maauhu biyihiisu alxillu maytatuhu baktigiisuna xalaashaya way qaraar walidaalika lama cabi karo marka biyiheeda ay macana aynu wadanay dee waynaga haddaanu iska weysaysano waanu oomaynaa bay waxaan cabno ma jirto laakiin biyaha badda ma ku weysaysanaa nabigu wuxuu ihi sal slam huwa tahuuru maauha alxillu meytatu xaggaa marka wax yeer xadiidka faa-iidooyinka ku sugan sideeda badda markaas waxa weeyaan biyaheeda inay daahir la garay laakiin baktigeeda iyo xayawaanka ku jira ma xalaal baa mise waa xaraam qaar waa la laysku waafaqsan yahay kalluunku inuu xalaal yahay waa masale ijmaaciya waa ijmaac laakiin wixii ka soo haray ka waran waxay qabaan bacdu ahlilcilmi waa wada xalaal ilaa wixii tilmaanta doofaar kale ama tilmaanta aygala mooyaane barkoodna waxay qabaan war tilmaan doofaar ha lahaada ama tilmaan ay halahaada nooc dooni ha noqdee badda masuul kuma jir lahaa bes waxaa weeye waa xaraam masalaha marka waa laisku hayaa war doofaar iyo ay wax doona ha u leekaado ha u ekaado suu dooni ha noqdo bad hadduu kuma jiraba walow mas muu noqda iska qalo aan ka socono waaye shay hadii uu yahay adigu aadan naftaada uga baqaynood ood isleedahay haddaad waxaan cuntoobaad ku dhiban ama dhib baa kaa soo gaadha hadduuna ahayn way ku bannaan tahay taas marka nas khaarijiga ka saaraya walaa tulqu biyadiikum la tahluka waay marka xaniifa qaba kaluunka mooyaane inta kale oo waxa weeyaan xalaal maahu qaba badda wixii ku jira oo xalaal maahu qaba kalluunka mooyaane sabab abu waxa weeye sida xooga badan inuu sheegnay de nabigu sal slam alxilu maytatu buu yidhi caan buu ka dhigay nabigu sal allahu alay wasalam mida kale xadiidka waxaan ka qaadaynaa qofka muftiga ee su-aasha la weydiiyo waxaa fiican hadduu arko qofka saa'ilkae su-aasha weydiinaya inta uu weydiiyey in ka badan inuu baahi ashyaa ka baxsan inuu baahi u qabo waa inuu ugu daro waayo nebiga hadda waxa la weydiiyey sal slam keliya waxaa weeyaan biyihii badda muxuu marka ku daray baktigiina ugu daray sooma wakaa marka waxa kale inuu ka qaadayna fadda in doonyaha iyo maraakibta la iska raaci karo xaj iyo cimro toonaada u socon taa waxa saayidin leeyahay xadiisku waxa jira Abu Daawud iyo qeyrka ay soo saareen oo daciifa oo ah la yurkabu bahra illa eh, la yurkabu al-bahru illa حاج لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر بضا مفولة وما أحمر إلا من حاجية أو معتمر ميان هذا ضعيف عند أهل الحديث بل اسمحي ضعفيس اللهم استعان حديثنا أصحاب السنة كاسو صار حتى يندو تاغنا أفرت أصحاب السنة كوبا وي سو صارين وحدثني يحيى بن وري عن مالك وكوري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميد وكوري حميدنا ولا أخريه بنت أبي عبيدة سنة صحرا وبنت أبي عبيد تعالى سيكم جرت midda kale xumaydada ma taqaana isxaaqa laftiisa qaba isxaaqaasaa qabay xaasu ahay waa zawjadiisiibuu ka warramayaa markuu muna sheeginay magaceedii buu sheegay waayo zawjadiisaa sheekh u ahay can xumaydata abi ubayd binu farwata an khaalatiha kabsha binti kacab binu maalik waa waxaan la heli karin sooma waaya ka socon <laughs> can khaalatiha habadeed bay ka warantay kabsha binti kacbi binu maalik la oran وكان وحيا تحت ابن أبي قتاتة الأنساري ننكاس عبد الله بن أبي قتاتة الأنساري باقبي أنها أخبرتها ويؤورنت أن أبا قتاتة دخل عليها إنه أصوق لي فسكبت أي أشبت له يساق وضوءا بيه فجاءت فرغة بشاتمت لتشرب سيوقعبت منه بيه فأسقى لها الإنام فأسقى والليحيي لها بشري laamtaasi bimacnaa ilaa weeyaan ay ilayha weeyaan waa qaacida naxwiya alxuruufu aljaar yanuubu bacdaha calaa bacdin xuruufta jaar sideeda way iska naayib noqdaan marka waxaa weya lahaa ay ilayha weeyaan xaggeedu u leexiyey alinaa weelki xataa sharbida laa yacabtayba qaalat kabshatu waxay tidhi fara-aani wuubay arkayba anduru anigoo fiirin ileyh xaggiisa oo la yaaban warsuu leeyahay faqaala wuxuu ihi atacjabiina ma waxaad la yaabantahay yabnata akhii adeeray adeer caadiyo maaha waa xaqiiqa maaha waa iska carabta iska isticmaaljira yabna cami yabna ah, akhti iyo waxyaalahaas qaalad waxay tidhi faqultu waxaan nacamha waa kula yaabana faqaala wuxuu yidhi ina rasuululahi sala allahu alay wasalam qaale wuxuu yidhi inahaa laysad binajas najaas ma inamaa hiya iyadu min adawaafiina waa kuwa wareega calaykum dushiina habeenkii aw idawaafaati waa ku wareega ومن من الطوافين وأكوريك عليكم دشينا أو جمع ذكر الصالم لك عبره أما أو الطوافات أو جمع من الصالم لك عبره دي وأكو هبين كوريك أبو أنهم دشينا ويا مرخ دي نجاس معها بشر halka marka waxay isku khilaafsan yihiin hanbada ka soo hadha bashada wax ka cabto aanay midan qayb ka cabto qayb ba ka soo hadhay ee eh, waxa weeyaan mm, waxa ay soo hambaysay min jasma soo waa waxa weeyaan waa soo daahir isku xisan al-imam malik iyo shafi'i iyo ahmad waxay qabaan waa daahir saddexda imaam ee eh, waxay qabaan markaas waxa weeyaan al-imam abu hanifana wuxuu qabaa ma daahir ma uu qabaa riwaayaad buuna daliishaday kale riwaayaadka kale oo dhan waa laga xoog badan yahay xadiis oranaya bashadu waa bahal oo kale ha baalada dee markaas waxa weeyaan wixii nasku tilmaamo duhurigiisa mooyaane wax kale ma jira buu leeyahay waxaa kaloo jirta buu leeyahay riwaayo kale oo ah inuu nabigu sal slam yidhi markay bashadu weel ninkibid gasho ha maydho marka ha maydhada haddii xataa xadiidku ansaxaba yidhahaan culimmadu waxaa laga wadaa min jihati nadaafa iyo waxaa weeyaan wasakhaan baa la iskaga ma aha nijaas ahaan waayo waxaa laga qaadan nebigu uu caddeeyo naska sideedana mas'alada haduu nabigu cadeeyo sala allahu calay waa sidaa uu yidhaah wixii ka soo hadhay kama hor imanayo adiga baa fahmayn sidarteed baa ibnu khusayme wuxuu odhan jiray raximah allahu tacaala haddaad aragtiin war wax isdiidan annaga wax isdiidan baanaa arage laba xadiidoo isdiidan ba haddaad aragtiin noo keen aanu idiin ya waa dadda diinta u <laughs> marka wax isdiidan maba jiraba adiga fahamkaagan weli gaarin shaygan waada fahmin adigu marka fahamkaagan weli gaarin weeyaan qaala yaxyaa wuxuu ihi qaala maalig wuxuu ihi laa ba'sa bihi wax dhibaataa kuma sugno ilaa an yuraa calaa fahmiha afkeeda in lagu arka mooyaane nijaas nijaas oo ka haddaad afkeeda dee nijaaso ku arkiisa waa sideeda haddii laakiin waxa aada ku arkin waa daahir marka waxadaanii can maali biga warran can yaxya bnu saciid yaxyaa binu saciid alansaari can maxamed bin ibraahim bin xaaris بن خالد القرشي التيمي بالإلهة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب سخاطب ودقية آه حاطب سمع عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وحقا قاعدة من السين حاطب بن أبي بلسع ويا حاطب كني وصحابي badanna ka qayb qaatay aayadda qur-aankana ku soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda marka eh, xaadib waa saxaabi soo ma laakiin qaacidaan saxaabada nebiga sala allahu calay wasalam kulluhum kumaba jiraba saxaabi khaadib la yidhaha oo ka alla akriyo ma jiro sidiisaba qaaciido kaleo maalidii soo sheegnay xasuusan waxaana ruwaada kuma jiro maxaa la yidhaha daad ibnu xuseyn oo siin la akhriyay sooma saad in la akhriyay mooyaane siin xuseyn xuseyn oo siin la akhriyay kuma jiro ruwaada gebigeeda muxadisiinta inuu iska caamaa yahay mooyaane waa nidhan meelaha iska jooga mooyaane aan socono marka saxaabada nin khaadib la yidhaha kha la akhriyay ma jiro xa uma jirto qaacidana saawas ana cumar khadaab kharaja wuu baxay fi rakbin mac rakbin jamac muu la baxay fiihim jamaca waxaa ku dhex jira camar alcaas halka waa isku eraysaa ma camar bnu caas baa laodhan ya-da laga jari siday noo qoran mise camar bnu caasi baa laodhan waxa sida saxda ah waa laga jirayaa ya-da mise luuquha isku ah, haysaan laakiin caasi hadii la yidhaha macnaha isbedelay waa xumaanaysaa marka waxaa weeyaan caas unbaa laodhanaya eh, sahmi حتى وردوا إلا يكسوا أرورين يبادين حوضا در فقال عمر, وخ... عمر بن عاص وحوري لصاحب الحوض منك درك اسكلا يا صاحب الحوض هل ترد حوضا كالصباع ورابياش ما يكسوا أرورين بيكعب من درقاين فقال عمر بن الخطاب وحوري يا صاحب الحوض لا تخبرنا هنوغا ورهمين قدها hanoo sheegi fainaa naridu cala asibaaci annagu bahalada waanu ku soo aroornaa taridu calaynaa iyaguna inagu soo aroora macnaheedu waxaa weeyaan waanu iska wada cabnaaye oo iyaguna mar bay ka cabaan annaguna mar baanu ka cabnaaye ha nooga warramaya naga daa bimacnaa waxa weeyaan laguma dirsan weeyaan saa darteed shayga sidiisaba haddii la camimo markaas waxa weeyaan aan si gooniya aan loo sii kala saarsaarin caamkaasaa la iskaga daayaa waa iska dhaahir weeyaan saa darteed waxyaalaha barhkood inaa sii wadajiiso looma baahno waaye يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم أنقص عنه وحدثني عن مالك بن عن نافع عن عبد الله بن عمر كان وحا يقول كيرا إن, إن كان الرجال وإن مخفف من الثقيلة نحوذ يقنين إنه حال يشأن كان الرجال رقوا حيا والنساء يضمركوا في زمان رسول الله وقت رسولك صلى الله عليه وسلم يتوضعون كويسيس جميعا هالمر كلي هالمر كلي ويسيسن جرين معنى يقوم ميل كلي وذا جوغا ibnu maajah sunankiisa wuxuu siyaadiyey min inaa-in waaxidin weel keliyaba ka weysiisanayeenba arintani marka waa sidee ilan gabadha waxaa la rabaa jirkeeda waa cawra sooma wejigan baa laysku haystaa iyo waxaa weyaan labada gumadood wejigiiyo labadaa gumadood baa laysku haystaa inta kale waa laysku waafaqsan yahay marka dee inta kalea soo baxaysa maalan tibaheedii qaybinay muuqataa laga yaabaa oo waxay kaaga muuqdaan waxaa laga yaabaa markaas waxaa weyaan in qoorteydii waxay kaaga muuqdaan qacmaheediina wax ku muuqdaan wax badan marka waa sidee waxaa weyaan meeshana xijaab baa la rabaay yudniina calayhina min jalaabiibihina baa layidhi waa sidee waa laba loo kala qaadi bay kow qabla nusuul xijaab buu ahaa xijaabayntuna soo degin oo xijaabkaba aan la waajibin bay ahayd ba waqtiga sidaasayna culimadu badan yihiin qolyaha barkood waxay dhahan maya wayba ka dambeysee laakiin waxay khaas ku ahayd dadka maxramka isku ah waxaan guurkuna isku qabanayn iyo dadka isqaba bay khaas u tahay yidhaahaan marka haddii la yidhaaho qabla alxijaabe sax haddii bacda xijaabe inta la soo dejiyey bay ahayd kadib haddii la yidhaahana waa inta ama isqabta ama maxramka isku ah weeyaan ajnabiga ma kala waa intaas weeyaan ya inta labada kaf waa la isku yadhaysta intaas waa adigu jumhuurtu siday u badan yihiin waa cawra qabaan gibi siday u badan yihiin waa naadir madhab kasta markaad eegto madaahibta boqolkiiba sagaashan iyo shan waxay qabaan waa cawro gebigeeduba shantaa laga yaabaa inay meel qiila raadiyaan baa laga yaabaa culamada waa sida iyaguna qabaan sida u badan yihiin ilaa sheekh albaani mooyaane sheekh albaani baan qabin wejigu cawra maahu qabaa labadan kaf cawra maahu qabaa sadarteed aada buu la doodaa niqaabku waajib maahu qabaa isagoo sunnu qabaa aada buu radiyaa kitaab buuna qoray ibn cuthaymiin iyo maxamuud tuweyjili iyo ku rajinayo arqadu lmafxim calaa man tacasaba lilmadaahibi waalaaraa'i aduun <laughs> kitaab noocaas markaa wuxuu aada buu radiyo markaas alfaadu adeegsanayo waad yaabaysaa waxaa weeyaan waa mutacasib waa kan waxa weeyaan waa waa hawadiisa waa mutaabic lihawa waxyaalo badan oo noocaas hawadiisu raacay culimada haddana insaafkooga waad ka yaabaysaa ninkii uu sidaa u qadinayay maxamuud tuwejir wuxuu deganaa riyaad sheekh albaani baa riyaad kasoo degay riyaad buu yimid ninkuu sidaa u radinayo marti u noqday kadib baa markaas waxaa weeyaan maxamuud tuwejirna intuu istaagu muxaadaro qabtay baa wuxuu yidhi sheekh albani waa calamu min aclaami sunna wadacnun fiihi dacnun fi sunna buu yidhi ayaoo saas furo dilay waad yaabaysaa macnaa insaafku yuna haddii labada qof mas'ale aad isku khilaaftiin yayna keenin cadaawad iyo cuqdad yayna keenin laanna waxaa weeye mas'alada weligeed aaraada lagu kala dugnaan jira marka innaga laakiin dee maalin dib masale laisku khilaafo aa ma salaamayo oo maxaa dhacay maalin baa masale isku khilaafnaa hurmay masale khaldan weeyaan aan mucaymiin iyo albani say ugu kala tageen misal labada bal intay ku kala tageen bay waxa weeye ku kala hijroodeen hijro caadi ay gaadhay bay ku kala tageen masaladaas haddaba sheekh albani ba sheekh waxa la weydiiyey waa murji ayaa la yidhi albaniya bal ka waran wuxuu ninka sidaa odhanaya labada midu ima laa yacrifu alalbaniya wa ima laa yacrifu alirja ima irjaha baa qombi iyo ima albaniya qolmada mid bid markaasuu beytkii ibnu caqiilka akhriyayo aqila allowma cani laa aba lakumu ow suduu makaana aladii warcanaanta iga yareeyo iga daaya aabihiin gablaya nin shaacira gabiyo wuxuu yidhi canaanta iga daaya aabihiin gablayo aabihii waaye ama ragu waxay qabteen qabtoodee waxaa weeye hawshooda kala qabta marka sheekh albani wuxuu qabtay ama qabo oo dee adigu nin culimo aan noqo ama dee hadalka iga daaya uyisawna marka sidaas marka insaafka aad buu fiican yahay anqas laakiin sallallahu alayhi rajaha wasilas anqas baabu xubabiya la yajibu ma shay baabiya la yajibu ina ka waajibin xaqiisa alwudu weysada ina ka waajibin وحدثني يحيى ويوري عن بالبكوري عن محمد بن عمارة محمد بن عمارة بن عمر بن حزم المدني آه، الأنساري وصدوق يخضي وقال قالوا حكم ديها تفضلات دو يحيى بن معين باوثقة كتل ماضي أبو حاتم الغازي وحلية واللي الحديث اسكاسعه عن محمد بن إبراهيم التيمي المدني عن أم ولد umu walado waa addoon laga ilmo dhashaday weeyaan oo liibraahiim binu cabdiraxmaan binu coof u sugnaatay annahaa sa'alad way weydiisay umu salama sawjinabi nabiga xaaskiisa sal allahu alay wasalam faqaala waxay tihi inaanu imraatun in anuu imra'atun gabarh baan ahay bay tihi udiilu waan dheereeyaa dayli maradayda daraftayda diracaygaa dhulka jiitama wa anshi waan socdaa fi lmakaani alqadili meel wasaqaba meel wada wasaq socotaan socdaa faqaalat umu salama waxay tidhi qaala rasuul lahi wuxuu ihi sal slam yuطahiruhu maradaa waxa nadiifinaya maa bacdahu wixii ka dambeeya bimacnaa waxaa weyaan gabadhu markay waxaa weyaan xijaabkii dhulka inuu diitobaa la rabaa ayaa la rabaa soo ma gacagsi weeyaano de ragguna waxaa weeyaan way dheeraysaan barya dumarkuna way xayxaytaa sooma konton sano ka hor midbaa gabay ka tiriyey waa konton sano ka hor wuxuu waxaa weeyaan garan mayna gabdhahan maradooda wada xaytay ee geysay saracdooda saracaas mataqaaniin halkaa keliyaha wada geysay ya wallaahi haddaad eegto ta ugu soo dhadhow waxay geysatay lowyaha korkooda ya xoola ha eegina laakiin waa sidaas aan la soconna marka ee geysay saracdooda gaal iyo muslim gees loo wada anagu garamaynay guullow hay raacin galabtan adduunyadan gablantay buu yidhi ya <laughs> marka waa halis weeya waxadatani marka waxaa la rabaa haddii ay dhulkii jiitamayso waxa laga yaabaa meel qoyan inay sii marto marka timiya ilaakan soo balaqa sana sayirna inyar ilaak soo balaqa marka ee eh, waxaa dhacday marka haddii ay meesha qoyan sii marto ay dhulka sii jiidanto waxa laga yaabaa meel engegan ay sii marto waxa sii daahiranaysa marka meesha engegan waa sii daahiranaysa korqa si koriyay qabay baak ah waxana ka warqad وايه وحدثني عن مال بيقول رحمه أنه كان يصاصر بحاولا حقا ودرك وحدثني عن مالك أنه رأى وحوار ربيعة بن عبد الرحمن أو يقلس قفاعيونية آه. Ah, ama faardaaca loo yaqaanaa qalaska waa faardaaca yaqlisu faardaacaya midhaaran dhowr jeer walxaalow isaguna filmasjidi masaajidka kusugan yahay waa masaajidkii nabiga sala allahu calay wasalam badanaya maalig hadduu ku yidhaha filmasjidi xadiidka hadduu kusoo daro masjidka nabigu jira sala slam in halkaas isagu joogay falaa yansarifu markaas waxaa weeyaan eh, kamuuna baxayn markaa masaajidka walaa yatawadau mana weysaysanin xataa yusallii ilaa u tukado markaa maxaad markaas waxa weeye baabkan ku jirna baabo maalaya jimigu hal wudu waxa weysada ka waajibin marka fardaaca weysa kama waajibto mas'aladana wax khilaafa inaba kuma ogi walow mas'aladaas ee cinda almalikiyati waashaaficiyati si gudubna waxba jebinay markaas waxa weeyaan la isma haysto laakiin taxdiidka waxaan wax jebinay baa la isku haystaa intuu leeyahay shaaficiyada iyo maalikiyadu waxay leeyihiin Eh, intuu doono markaas waxa weeyaan ha leekaado ha bato ha fardaa cusub doona laakiin xanafiyada iyo xanaabilada waxay qabaan hadii afkiisa afkaagu buuxsamo faardaac darteed waad weysaysan qabaan saasay qabaan oo buux buux bay ku xadidaan قال يحيى وحوري وسويل مالك والويدي عن رجل قال وحاول ينفرد عي طعام الغاشم hal calayhi wuduun wax weysaa dushiisa may tahay faqaala wuxuu hi laysa caleyhi wuduun wax weysaa dushiisa maaha walyatamada mad ha luqluqda min daalika arrintaa ka luqluqda walyaqsil faahu afkiisana ha maydho waxadaanii can maalibga warana can naafi ana cabdilahi sida saxda ee raajixa in doonaha leekaada waxma jebinaya lana matagu lamid yahay mataguna waxma jebiyo ana cabdilaahi bni cumar xanaa wuu cadireeyey ibna wiiloo lisaciid binu zayd u sugnaaday saciid binu zayd u sugnaaday oo wiilka cabdiraxmaan وحمله مرخص وحماره ثم دخل المسجد مساجد وقال فصلى وتكد ولم يتوضا من ويسيسن waxay ka dhigantaa cadarde haddaad marsato waxaa weya waxba oo sankana kaa galo waxba ka weysaysamaysa ka dhigantaa marka cadarka noocan oo aan haysano inagu maynu marsan jirin iyagu geed caadiya oo dee geedkii lagaba sameynayay sidiisiya caleentaas ismarin jiren qaala yaxyaa wuxuuhi wasuila maalig baa la weydiiyey hal filqayi wuduun ma tagga wax weysaa ma ku sugan tahay qaala wuxuu ilaamay walaakin liyatammadamad ha luqluqdo min daalika arintaa ka luqluqdo walyaqsil faahu afkiisana ha maydho walaysa calayhi wuduun wax weysaana dushiisa maaha wax dushiisa maaha buu leeyahay isku xukun markaa matagga iyo qalasku haddii la yidhahdo matag wuu burinayaa waxa weeye qadasku eh, faardaacu la eh, burinaya hadii la yiraahdo faardaacu ma burinayo mataguna burinayo waa sir rajixa baabu tarki alwudu'i waysada laga tago baab yahay min masat an-nar wixii dabu taabtay dabku wixii uu taabtay waagi hore waxa jirtay hadda sheekhu waxa sida imaam muslim saxiixiisa uu sameeyay inuu horeysiiyay ahayd axaadiista tilmaamaysa alwudu' min masat an-nar wa baabu alwudu' mimma masat an kadibna uu ka daba keena baabu tarki alwudu' mimma masat an marka waagii hore waxay jirtay wax kastuu dabtaabto wax yar hadduu dab ku saabtaabto caano ama shaah wax doona ha noqdo hadaad cuntaa meel cabtooda weysiisanaysa waagii hore saas waajibku ahaa kadib markaas waxaa weeya waa la nasakha arrintaas oo xadiidka jaabir bin cabdullahi fi saxiix muslim kaana aakhiru amrayni tarku lwuduu'i mima masat innaar labada amar ee nebiga waxaa ugu dambeeyey sala allahu alay in laga tago oo laga weysaysan wixii dabtaabtay ilaa hilibka geela hilibka geela calal qowl raajixi waa waxa weeyaan waajib walaw shaaficiyadu iyagu ama madhabku ha waa sunnay qabaan waa sunnay qabaan laakiin waa muslim tartiibta kitaabka uu u sameeyey inkastoo kitaabkiisu gebigiisa uu iska wada tartiibsan yahay wadda culimada qaybo kamid ah soo ma qabaan bukhaari iyo muslim eh, muslim baa saxiixsan soo ma qabaan ya abu cali abu mid yaqaan abu cali naysaburi culimada maqaaribada kamid ah, waxay qabaan in markaas waxa uu ka saxiixsan yahay إمام السيود وكك جوابي في ألفيتي ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم قفك مسلم بفضل أيا سيحسن له وحو أيجا إمام مسلم كتابك سيدوها جي يسو ترتيبي مسألة جينا بعدها دا دونت ومسلم كبار مرخا ميشا كتب ميسا وضم لينيسا لغو تجي لكن بخاري حداد تدعو وانباري مسكحها كو حنوني هل ميسبا الغيها مسألة دي واتكينتي علماء بدن واوين إلى إلهي حديث كيسو بخاري كو يالكو يالبا ها hadda waxaa laga yaabaa xadiidka maalan atixiyaadka ku saabsan kitaab listi'daan inuu ku keeno sida xadiidka cabdulahi mascuud atixiyaadka fii kitaab listi'daan buu ku keenay xadiidka markaas waxaa weeyaan eh, lix eh, weeyaan laba buu ku keenay markaas waxaana la rabay inuu kitaabu salaad dad ka baadha ah, markooda masalada waxaan raqamka idinku sheegayaa lafdiga assalaamu calayka ayuha nabi weeyaan soo maa soo culimada qayb kamid ma qabaan assalaamu cala nabi baa loran madama nabigu dhintay sallallahu alayhi wasallam xarful khitaab kan kaafka ayaa laga tagi wiidahay mas'alada marka dad baa culimada mucaasiriinta kaliya u tiiliya maya imaam bukhari baa ku soo rawisay xiisa kitaab listidan waana raqamka xadiidka 6200 iyo waxa weeyaan 65 6200 iyo raqamka xagaas ku soo warramay taajidiyada subki baa qabo culimada shaaficiyada kamida caaisha qabto cabdullahi ibn mas'uud baa qabo oo ila akhiriha marka waxa way badan yihiin aynu ka soconno salaam marka waxa weeye baabkiinu ka baxsantahay marka imaam muslim tartiibtiisa ka fahmaysaa geysay intu markii hore baabka baabul wuduu'i min maamasati nar baabul sarfu wuduu'i min maamasati nar inta markuu soo sheegay buu kadib hilibka geela baabul wuduu'i min akli lahm al-jazur buu baabis marka sida xooga badan imaam nawawi markuu sharxayo waa kii yiri madhabku sida loo qaba laakiin waa laga raajaxsan yahay waa waajib buu yiri sida raajaxa nawawi raximahullahu ta'ala muhaqiqiinta midab kamida marka sida xoog badan sidaas hilibka geela mooyaan inta kale waxa weeyaan dhiman laakiin hilibka geela waa laga weysiisanaya حدثني يحيى بن عن مالي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عطاء بن يسار الهلالي وياه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عري كتف شات الناف أريا محانا قرب ثم صلى وتكذا ولم يتوضأ من ويسيسا وحدثني عن مالك بن قور عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره إنه ورغمي آه أنه أخبره إنه ورغمي أنه خرج إنه بحي مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر صنف في خيبر حتى إذا كانوا مرخيهاين بالسهباء ميشا السهباء اللي يداهم وهي من أدنى خيبر خيبر ميشا وقلت وياني سهباء ومن وقلت خيبر آه عفوا halkaas oo khalday macnaheedu wahiya min adna khaybar khaybar hoosteeda weeyaan weeyaan meesha ugu dhumaa khaybar hoosteeda ku taala weeyaan darafteeda ayuu nazala degay rasuullah rasuul ilaahi sallallahu alayhi wasallam fasalla al-asr asrki uu tukaday thumma da'a bil bil sahayadi buu yeeray nin walaba sahayada keen buu yiri bil azwad waa sahayadi nin walaba sahayada wata keen buu yiri falam yu'tallama keen illa bi sawiqi had mu yaani fa e, basamu yaani ma jeeda fa amara bihi basadi wa amra fa turqi wa laqoyi fa akala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wa akalna wa cunay thumma qala lil maghribi maghribku uu kacay fa madmada wuu luqluqday wa madda madana waanu luqluqanay thumma salla wuu tukaday ولم يتوضع من ويسيسان وكس وحدثني عن مالي عن محمد بن منكدر محمد بن منكدر وعن صفان بن سليم لبداسي انهما لبداسي اخبراه ويؤور حمين محمد وحويان مالك عن محمد بن ابراهيم الحارث وقورهم سيده خوغ بدن markii saxiixaynka iyo sunanka la socdo محمد المنكدر ابو بكر المكي wuxuu ka warramay waa Jabir ibn Abdullah Jabir ibn Abdullah ka warramay مال وي موضع وكل وكا لكن وحكى ورمي محمد بن ابراهيم بن حارث التيمي عن ربيعه بن عبد الله ابن عبد الله بن الهديل اه هي اه رجل دشay waxa waqti nabiga nool buu dhashay sallallahu alayhi wasallam taabiciinta waa weyn weeyaan annahu ta'asha cashay ma'a Umar al-Khattab thumma salla wutkada wala yatawadda min waysiisa da'ashada ma dab lagu karo وكا وحدثني عن مالي عن ضمرة بن سعيد المازني ضمرة بن سعيد المازني بن أبي حنة أيها ليلة المازني ومازن بن النجار قبيلة أنصارات كمدهد وتابع يربوها مسلم سيحي سوكوريا ويا عنبان بن عثمان بن عثمان بن عفان با اكل عنا خبزا عنجيرو iyo walxman hilib thumma madmada wluqluqday waghasal yaday labadiisa qacoon iska meeray wa masaxa biba oo kuma sax wajiga wajigiis ila qasban si ugu meelaysan waaye waxa dhamay balaayan thumma salla wutukali walam yatawadda min waysiisan وحدثني عن مالك انه بلغه مالك waxa soo gaari ان علي بن ابي طالب cabdulahi bni cabaas kaana inay ahaayeen laa yatawadani kuwaan ka weysaysan mimaa masati naar wixii dabu taabtay waxadaanii can maalik can yaxyaa binu saciid alansaariy anahu salahu weydiiye anahu yaxyaa sa'alahu wuxuu weydiiyey cabdulaahi binu caamir binu rabiicata عن الرجل نين كورفن بو كيري يتوضا للصلاه الصلاه ويسيسنيا ثم يصيب وحا كدعيا ثم يصيب وحو اسيبيا وعنيا طعام الغاشم قد مسته النار ضبو طابتي اي توضا ميو كويسيسنيا قال وحو رايت ابي وضروا اباهي بان اركي عامر ابي اباهي oo yafcalu dalika sidaa sameynaya walaa yatawadau aan weysiisanayn وحدثنا عن يحيى عن مالي عن أبي النعيم أبي النعيم ووهب بن كيسان أبو نعيم وفضل بن دكيوية ووهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله بن الأنساري وهب بن كيسان القرشي المدني المعلم بالإله أصحاب الستة ورنا باك ورنا ستة ومهاد ورنا باك ورنا أنا قصع أنه بقرية تضيع لها تمر خجدة وهيد jaabir bn cabdullahi alansaari yaquulu wuxuu leeyahay ra-ytu abaa bakrin sidiiq baan arkay akala laxman hilib isagoo cunay uma sallaa tukaday walam yatawaba an weysaysan waayahay aafaartan see la odhan hilibkaa geelaa laga weysaystaan dhili miyana qaacidadii soo gelay ila qaacida jirta usuuliye ah tarku listifsaali maca qiyaami alixtimaali fii qadaaya alaxwaali yunazalu mansilata alcumuumi fi lmaqaal haddii istifsaal la samayno waxa weeyaan la sii kala saarsaarin ixtimaalna meesha uu ku jiro hilibkii kana uu soo galayo kana uu soo galayo badana caan baa laga dhigaa masalada dee hadda hilibka lama khaas yeelina waa hilib lo aadi hilib ari looma odhan hilib oo dhan baa la yidhi muna hilibkii geel soo galayo hilibka ma uu soo galaya waxaan leenahay uu soo geli sheekhe nas khaarijiyaa ka saaray oo waa xadiidkii jaabir bn samro oo waxaa weeya fi saxiixi muslim nabiga sal slam waxaa la weydiiyey an natawadaw min luxuumi lqanami qaala in shi'ta markaas haddana wuxuu yidhi an natawadaw min luxuumi libili qaala nacam xadiidkaasa markaas waxaa weeyaan ka saaraya وحدثني عن مالك عن محمد بن كدر حديث حتى لقب سدا waxa weeyaan lagu wadahayana iskama hor imanayaan lana qowlu nabiy qowlu saxaabi iskama hor yimaadeen tacaarud masameeyaan أما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعية لطعام راشم الله يرى فقرق إليه ولو صلى وهي خبز عن جري واللحم هلب فأكل من مرخص وكعلي ثم توضى ويسيسي وصلى وتكذي ثم أوتي والله كان بفضل ذلك الطعام راشم كيساقا وحاوي همبديسي فأكل منه وكعلي ثم صلى وتكذي ولم يتوضأ من ويسيسا ها اللهم استعان وحدثني عن مالك بن عن موسى بن عقبة موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي المدني أنا سعد عن عبد الرحمن بن يزيد الأنساري عن أنس بن مالك قدم من العراق عراق مكيبت حق عراق مكيبت فدخل عليها وطلحة وصوق لي وبي مكع لبداس فقرغب اللهما لبدودي وحو سو دوي طعام الغاشين قد مسته النار ضمنه طابته سو دوي وايه فقا فاكلوا منه ويكعوا فقام انس با استاغي فتوضا ويسيسي فقال ابو طلحه وحور وبي بن كعب ما هذا يا انس ور انس وحن waa maxay عراقيه maray عراق baad kala timid warqana waxan ma cilmaad عراق kala timid baa waasidii فقال انس وحور ليتني الله شليتadaydii lam afcal maxaa saa u sameeyey macnaa maxaan u weysaystay maan iyaga fikirkooda keliya ku adeeco yaa maxaan u weysaysanaya marka waxay ka dhigan tahay ra'yigooda ayaa xoog badan sida ay qabaan ubay ibnu kacb iyo abu talxa ayaa xoog badan anas bal markuu ka soo noqday ka dhigan tahay siduu aaminsanaa وقام أبو طلحة وأبي كعب نوي استاغن وفصل يا ويتك ولم يتوضأ من ويسيسا ولم يتوضأ أبا ها ولم يتوضأ تثميرا من ويسيسا باب جامع الوضوء ويسنا بابك كل منه وحدثنا يحيى حديث متفرقة ويسنا كتعلق بورها شيخ ونسكو كان ماشي وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ولا ويدي عن الاستطابة اسم ذيفنتي السنجدة فقال وحوري استطابة هذه أحاديث اللي قد أحشى السنجدة بالسنجدة الله استعمالها طاول الاستطابة هذا ولي قارت حديث هذا تحصع ذا استنجى لك وضع شيخ أولى أولا يجد ميون هلين أحدكم متين ثلاثة أحجار صدح دقح جوابته هلي سوما marka dhagaxna kuwa dhayno culimada ilaahiyni oo wixii nijaasa guuriyo dhan ama saddex dhagax ama saddex geed ama saddex maro wax doona noqoto وحدثني عن مالي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبيه رمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج المقبرة حق قبره بحر فقال وحورة السلام عليكم دعان بالله خير مركي قورها لتغو وحال سوزي ألوي السلام عليكم دار قوم مؤمنين السلام نبدلها عليكم دشينا دار قوم قلبا مرخص حوي دار تنقلبا وصاحبكم mu'miniina xaalo aad mu'miniin tihiin wa inna anaguna insha allahu ilaahay haddii uu doono bikum idinka laaxiquuna waanu idin soo haleynaynaa waan idinka dabaymaynaa waditu waxaan jeclaaday annaa luqad ra-aytu inaan arko nabigaa sawray sal slam waditu waxaan jeclaaday annaa luqad ra-aytu inaan arko ikhwaanna walaalaha iyaga faqaala yaa rasuulla waxay yidhahan saxaabada yaa rasuulla rasuulka ilaahayow alasmaa biikhwaanika annagu walaalaha ma nihmiyaa qaala wuxuu ihi bal antum asxaabii idinku asxaabtaydi baa tihiin walaalahay ma tiidin wa ikhwaanuna walaalaha iyagu aladiina kuwa weeyaan lam yaadsuu aan iman bacdu intaa kadibna iman doona dibka iman doona waa kuwa dibka iman doona wa ana aniguna faraduhum qofka ceelalyada usii ahay cala xawdi darka dushiisa ceelalyadaas mataqanin faqaaluu waxay dhahe yaa rasuullahi rasuulka ilaahayow kayfa tacrifu seebaad man ya'ti qof imanaya bacdaka adiga gadaashaada min ummatika ummadaada ka mid a ah. qaala wuxuu yidhi haa ara-ayta bal ka warhan low kaana lirajulin hadduu u sugnaado khayrun fardo qurqun oo wejiye cadcad muxajalatun oo xubno cadcad fii khayrin fardano lagu dhex daro duhmin wada madmadow buhmin oo baraxla madowgoogu baraxlaya duhmin wada madmadow buhmin oo madowgoogu baraxlaya ايك فردها وي ومدويهم جبي فردها فردهم سنه وي على عليهم حبرون على عليهم وغيرغير ويان ده فردها غيرغير كيسو ليا دو كو اكو دخدرو ميونا كدخغري الا يعرف خيله فردي سميونا كغري قالوا وحنا يا رسول الله رسول الله قالوا وحنا فين مياتون يوم القيامه مالك القيامه وي امنيان ورقن امته معناها ايغو على عدعد محجلين وحنا عدعد من الوضوء من اجل الوضوء ويسدد ارتيته وأنا أنقنا فرطهم قفك وغسي وريان على حوض درق وعليا وسيهي فلا يذادن يا لقد فاعل هذا حديث وحوكيريا فضائل الوضوء وضع رجال رقيا لو ديدين فلا يذادن يا لو ديدين رجال ضد عن حوض دركيا كما يداد البعير نافك جيلا سيده لوغا عريو الضال ee soo lumay waxa weeyaan dadka geel dhaqdaa garanay waxa weeyaan markii geel qofku leeyahay geeliisa isagoo waraabinayana geel kale xabad kale ay soo dhex gasho geeliisa ay u eriyaa sooma saas kale yaa looga eriyo markaasaan unaadiihim u dhawaaqa waxaan odhan alaa halumma alaa halumma alaa halumma wariikaale qoranaya riwaayada fi sahih muslim waxa ku sugan waxa qoranayaa haawlaa asxaabi asxaabi asxaabi qoranaya fayuqaalu waxaa la odhan innahum qad badalu way bacda kaada gadaashaada diintii في رواية في صحيح مسلم ما زالوا أن يغيروا وبدلوا كما ينزلون ومين الدين بدينتين الدوليان بدلان فأقول وحورا النبي صلى الله عليه وسلم يري فسحقا فسحقا فسحقا هسيف هذا حتى هسيف هذا هسيف هذا رواية في صحيح مسلم وحويا سحقا سحقا سحقا لمن بدل وغير هسيف هذا وهسيف هذا وهسيف هذا قفك بدل دينتي الدولي وايه وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس فريسي على المقاعد بغحام بخض الفريسي فجاء مقاعد هذا ودغخان اي كفريسن jireen waa makaanka lagu fariiso waya maqcadka abdu فجاء المؤذن مؤذن كيما يد فاذنه بصلاه العصر صلاه العصر بو ogeysiyo waadibay فدعا بما بيو soo qaaday fatawada uu isiisay tuma qalo wuxuu yiri wallahi ma ku dhaartay la hadithanakum idin ka sheekay la hadithanakum waan waan idin ka sheekay hadith hadith lawla hadi annahu fi kitab la kitab wa rasulnayn ha mawlaa haddii annahu isagu mawjuudu una jiri lahayn fii kitaabillahi kitaabka ilaahay maa xadahtumuuhu idinkama sheekeeyaanba uma qaala wuxuu yidhi samictu rasuulallahi sal slam mal yaquul isagoo leh maa min imri'in qof ma jiro yatawada'u weysaysanaya fayuxsinu wuduu'ahu weysaysa wanaajinaya uma yusallii tukanaya asalaata salaada ilaa haddii kaluu sidaas sameeyo wafira lahu waa loo dhaafi maa baynahu wa bayna asalaati alukhraa salaadan ilaa salaada kale inta udhaxaysa xataa yusaliiha ilaa uu tukanayo qaala yaxya wuxuu yidhi qaala maalig wuxuu yidhi uraa waxaan u malaynayaa yuriidu inuu u jeedo haadihi alaayata aadamiyada macnaa waxa in lagu wuxuu yidhi lowlaa annahu fii kitaabillaahi maa xadatukum soma waxa uu sheegana waa xadiid aayad qur-aana maaha kitaabka ilaahay xageynay kaga sugan tahay aayadda inuu jeeda umalayn buu yidhi aqimi salaata tarafay nahaar wa zulafan min al-layl in al-hasanati yudhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lidh-dhakirin aqimi salaata salaadog طرفي النهار ما انت طرف قلب قلب دمبه وزلف اليقيم من الليل هم كميلا ان الحصنات والياش يذهبن وحي تكسيان السيئات حبانتا ذلك ارنتاسي ذكرى وانا وغسغن للذاكرين كو وانا قادنيا اذا ان الحصنات بالليل ويسد من جمله الحصنات iyadaaba حصنات kamidaba وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور إذا توضى عبد الله مركو ويسيس المؤمن المؤمن كا فمضى مضى ولقلقضه خرجت خطاياه ذنبيسا كبح من فيها فيسا واذا استنصر مركو صدارسده خرجت الخطايا غفيالك يا ذنبي كبح من انفيسا فيسا فاذا غسل وجهه وجهيسا مرخو ميرنا خرجت الخطايا غفيالك كبخيا من جي من وجه وجهيسا حتى تخرج الله كبخده من تحت اشفار عينيه لبديسا انه حجريسا سألك timaha yar xujubaha loo yaqaano labadaa waxa weeye hoostooda xiradaha hoostooda ilaa biyuu ka dembigu ka baxo faidaa qasala yaday labadiisa qacmood markuu maydho kharajat alkhataaya gafiyaalku ka baxaya min bajadayhi labadiisa qacmood xataa takhruja ilaa ay ka baxdo min taxti adfaari yadayhi labadiisa qacmood markaas waxa weeyaan min taxti adfaari yadayhi labadiisa qacmood er, labadiisa qacmood waxa weeyaan muxuu ahaa cidiyaha hoosteeda labadiisa qaamood cidiyahooga hoosteeda ilaa dembigu ka baxo fa faidaa masaxa birasi madaxiisa markuu masaxo kharajat alkhadaaya gafiyaalku waxay ka baxayaan min rasi madaxiisa xataa takhruja min wadanayhi labadiisa dhagood ilaa ka baxo faidaa kasara rijlayhi labadiisa lagood markuu maydho kharajat alkhadaaya gafiyaalku ka bixi min rijlayhi labadiisa lagood xataa takhruja min taxti adfaari rijlayhi labadiisa lagood cidiyahoga hoosteeda ilaahay ka baxo qaala wuxuu yidhi uma kaana wuxuu ahaa mashyuu socodkiisu ilalmasjidi masaajidkii uu socdo iyo wasalaatuhu salaadiisa naafilatan sunna u noqon lahu isaga wallahu aclam sal allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wala ali wasab slem